oge adduunyada beratankee bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa bilowgii adduunyada baratankee bilowda bilowgii adduunyada kulan wacan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal waa axad weeyaan taariikhdu waxay ku beegan tahay labaatanka agosto sanadku waa labada kun saddexlabaatanka barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan qodobo ay ka mid yihiin kulmada jira kooxda kubadda cagta chelsea ay westham oo wada ciyaari doonaa caawa labaiyo tobanka maqrinimo iyo bar waxaanu eegi doonaa sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta chelsea waxay doonayaan inay ciyaarsiiyaan ciyaartooyda cusub sida laafiya iyo weliba ninka kale ee moses kasedo la yiraahdo sidoo kaleeto baalshacab way ciyaari doontaa eh, sideedda habeenimo qadar soddon daqiiqa waxayna garoonkooda ee cusub ay ku ciyaari doonaan kadhis oo ay soo dhoweyn doonaan waa garoonka sanadkana ku ciyaari doonaan baalsha weyaan sidoo kale atletic madridna way ciyaari doontaa dhanka talyaaniga kulmo xiiso badan ayaa jira kooxda kubadda cagta yuventus waxay la ciyaari doontaa kubadda cagta udinese sidoo kaleeto dhanka weliba kulmadii la ciyaaray eegi doonaa kubadda cagta united waxa weyaan xaalada koox kubadda cagta united ma sahlana xil ciyaareedkan sbors ayaa labai waxba ku garaacday maxaa laga yidhi kulanka tanhaagn wuxuu ka yidhi sidoo kale waxaynu eegi doonaa hogaamiyaasha horyaalka bremeliga waa brighton weeyaan oo sanadkan innaba caadi maaha oo afar gool iyo hal ayay ku garaaceen kooxda kubadda cagta wolfi sidoo kale mancity iyaguna sanadkan waxay doonayaan inay difaacdaan horyaalka bremeliga waxay doonayaan afar sano xiriira inay ku guulaystaan horyaalka oo newcastle united ayay hal gooli waxba ku garaaceen sidoo kale juudi billingham waa uu acdareynaya saddex gool iyo hal ay ku badiyeen kooxda kubadda cagta ee eh, real madrid lionel misi koobkii ugu horeeyey ayuu ku guulaystay oo waayihii inter miami weyaan xataa inter miami weligooda koob maysan ku guulaysan taariikhdana waxauu noqday ciyaaryahanka ugu badan taarikhda ku guulaystay koob oo afartan jeer ayuu koob ku guulaystay oo lionel misi weyaan wax weliba ku saabsan aynu eegi doonaa suuqa kalibsiga ayaana ka marnayn kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waayahay haddiinu ku bilaabano barnaamijka ciyaaraha afroor idaacadda kulmiye magaalada muqdishona ee waxaa jira dhowaan oo waxaa wada ciyaari doonaa women wolcabka ama haweenka mundiaalka dunida finalka xulalka england iyo e sbain e ayaa wada ciyaari doona dhowaan waa kowda duhurnimo weyaan e iyadoona ciyaartaasay noqon doonto ciyaar aad aad loo hadalhayo ciyaarta waxay noqon doontaa ciyaar xiise badan england markii ugu horeysay ayuu doonayaa in markaa koobka dunida haweenka uu ku guuleysto halka wadanka sbain sidoo kale haddaba markaynu eegno xulka wadanka spain shantii eh, kulan ugu dambeysayba ay ciyaarayeen waa haweenka weeyaane eh, shantii kulan ugu dambeysay afar ka ah ayay badiyeen iyagoo hal jeerna la garaacay oo jabaan ayaa afar gooli waxba ku garaacay halka xulka wadanka ingiriiskana waxa weeyaan waxa ay ahaayeen shantii kulan ugu dambeysayba afar ka ah ayay guul gaareen oo hal mid ah ayay barbaro galeen waana kulankii nigeria weeyaan oo barbaraha laakiin xulka wadanka england uu goolkulaad ku garaacay xulka gabdhaha wadanka nigeria haddaba markiinu eegno waxaa aad iyo aad loo hadalhayaa macalimada xulka wadanka ingiriiska dhanka haweenka macalimada layiraahdo sarina waxa ay noqotay haweeneydii ugu horeysay ee mundiyaalka dunida gaarsiisa xulka wadanka ingiriiska haweenka oo waxay doonayaan sanadkan markii ugu horreysana u qaadaan sidoo kale wadanka ingiriiska wuxuu noqon doonaa wadankii labaa taariikhda sameeya mudiyaalka dunida ku guuleysta haweenka iyo weliba raggaba ingiriiska waxa weyaan mudiyaalka dunida ay ku guuleysteen oo lixdameeyadii meelaha lixdan iyo afartii halka haweenkana marka ugu horeysay doonayeen ku guuleystaan sidoo kale xulka wadanka spain wuxuu noqon doonaa wadan ku guuleystay hablaha oo mudiyaalka dunida sidoo kalena ragga oo markii la eego haddaba xulka wadanka sbain waxa weeyaan muddooyinkii ugu dambeeyeyba waxay ahaayeen xulalka loo saadaalinayay mid ka mid ah ku guuleysiga mundiyaalka ee dunida dhanka haweenka markaynu eegno kulankii ugu dambeeyey xulka wadanka sbein waxa ay soo garaaceen xulka wadanka sweden dhanka gabdhaha oo markii la eego laba gool iyo halay lagu soo garaacay waa samafinaalka weeyaan halka sidoo kaleetana xulka wadanka netherland ay kusoo reebeen wareega kuwatarfiinaalaha sidoo kaleetana wareega kale ee switzerland waxay kusoo reebeen wareega lix iyo marka lix iyo oo ay kasoo gudbeen sideedii ilaa afartii ilaa kulanka fiinaalka dhowaan ay wada ciyaari doonaan xulka wadanka ingiriiska ingiriiskan waa wadan inabaana caadi ahayn oo markii la eego dhanka gabdhaha oo wareega ugu dambeeyey ee samafiinaalaha weyaane waxa ay saddex iyo hal kusoo garaaceen waa kulankii ugu dambeeyey weyaan xulka wadanka australia waa gabdhaha xulka wadanka australia aad aad u khatar badnaayeen sidoo kaleeto colombia ayay soo reebeen oo wareega kuwatar finaalaha ay kusoo reebeen sidoo kaleeto nigeria oo africa meteles ayaa afar iyo labo dhanka goolkoodaadu ay kaga soo hareen oo wareegi lix tobanka ay kusoo reebeen marka ugu dambeyntiina ingiriiska iyo weliba sbein ayaa iswajahaya kulanka dhawaan soo geli doona kulan xiisi badan noqon doona haweenka ingiriiska waxay doonaan markay uguuleysan ku guuleystaan halka haweenka sbein ay doonaan markay uguuleysan koobka ay ku guuleystaan haddaynu eegnana kulamada kale jira ee chelsea waxay ciyaari doontaa caawa labaiyo tobanka maqrinimo qadar soddon daqiiqa iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea ay booqan doonto garoonka weyn ee london stadium ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta westham david iyo waxaa ishaya macalin marushi washentino iyadoona kooxda kubadda cagta westham ay doonayaan in kulanka ugu hore ciyaareedkan garoonkooda ay ku badiyaan halka chelseana guushii ugu horeysay ciyaareedkan ay doonayaan inay gaaraan Eh, jelsi ah in ay ku badiso garoonkan eh, london stadium waxaa ugu dambeysay afar iyo labaatankii sanadka markuu labadakunkolabaatankii markaasina waa hal gooli waxba ayaa lagu garaacay oo timowan ayaa goolka guusha u dheliyey oo xiligaa u ciyaarayay kooxda kubadda cagta jelsia ah. laakiin kulankii ugu dambeeyey garoonkan lagu ciyaarayay waxay ahayd eh, sanadkan ko iyo tobankii februaayo markaa oo stham chelsea hal gool iyo hal ay ku heshiiyeen oo kulanka barbadhac ku dhammaaday laakiin chelsea waxa weeyaan waxay doonayaan inay guul gaaraan oo kulanka labaad oo xil ciyaareedkan ay doonayaan maadaama kulankii hore barbadhac ay galeen marka chelsia waxa weeyaan waxaa laleeyahay xidig muhiim ayaa ka maqnaan doona sida ciyaaryahanka yihahdo christopher nkunku jaloba hris james bedishil fofana armando broq ayaa ka maqnaan karaya iyadoona kooxda kubadda cagta buluus ay ku ciyaari karayaan shaxdan golhayo roberto sanchez sidoo kaleeto liv iyo tiaga silva ayaa kusoo bilaaban karaya safka koowaad halka benjilwell oo ciyaari doono sidoo kaleetana waxaa jira ciyaaryahan kaleeto oo aad aad u khatar badan oo gusto oo booska james ayuu ninka buuxin doonaa sidoo kaleetna qadka dhexe inzo fernandes moses kasedo waxawe kulanka lagu soo bilaabi doonaa iyo weliba ciyaaryahanka yihahdo gonar galagar marka taageerayaashu waxay isweydiinayaan moses kasedo iyo laafia ma lagu soo bilaabi karaya kulanka macalinka rushi argentin wuxuu leeyahay labadaba macquul maaha lagu soo bilaabo laakiin waxaa macquula uu leeyahay midkii tababarkiisii wanaagsanaada ah hadda marka waxaa leeyahay maadaama kaseedo muddooyinkii ugu dambeeyey tababar uu la qaadanayay kooxda oo tababarkiisii aad iy aad u wanaagsaneed leeyahay kaseedo kulankaa waa lagu soo bilaabi karayaa oo markii la eego marka shaxdu waxay noqon doontaa kaseedow gonor gallagher iyo weliba ninka kale ee lagu magacaabo ninka aad ku khatarta badan ee iso fernandes marka weerarka muqaylo mudrigi iyo waliba raxiim stalin iyo weliba jackson ayaa lagu soo bilaabi doona marka waa shaxda macquulka ee chelsea ku ciyaari doonto dhanka westhamna markaynu eegnana westham dhammaan ciyaartooyda way joogaan oo ciyaartooy ka dhaawacan ma jiraan oo markii la eeg waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golaxyaha reer faransa ariola sidoo kaleeto emerson oo hore jelse uga soo tirsanaa iyo weliba cowfal halka cartezuma iyo weliba ciyaaryahaanka wadanka morocco nayif oo ay ciyaari doonaan qeybta dhexe halka james wadbrus oo ay southampton kasoo qaateen edison alvares waa nin inaba nin caadi ahayn oo ay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta ayax ninka xataa waxaa doondoonaysa kooxo sida chelsea xataa ay doondoonaysay waa edison alvares weeyaan oo ka tirsanaa kooxda kubadda cagta ayax bulshadii doodmud ayaa doondoonaysa marka ugu dambeyntii wuxuu ku biiray ninka la yirahdo edison alvares waa nin inabaana caadihan badolka waa bedelka ninka eh, diclan rice weeyaan marka edison alvares waa qaddex inabaana caadihan wiilka waxa uu dhashay shan iyo eh, waa waxa uu dhashay afar labaatanki octoobar kun sagaal waa shan jir weeyaan iyadoona kooxda kubadda cagta westham ay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta ayax lacag dhan soddon milyan marka wiilka iyo james wood bruce waxa weeyaan inaba caadi maaninkaana waa bulisooneyste inaba aanan caadi ahayn ninkaana waa sideed iyo labaatan sana jir waxay qaateen kooxda kubadda cagta sthamptom james watburs dad badan ayaa garanaya marka wuxuu ka hor imaan doonaa chelsia ninkaan aad iyo aad ayuu u jecelyaha bulizoonka markii la eego marka baketa xataa oo muddooyinkii ugu dambeysaba la saadaalinayay inuu ka tagi karayo kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsia waa kooxda kubadda cagta weyaan uu aadi karayo macity waxaa la aaminsan yahay baket inuu sii joogi doono kooxda kubadda cagta westham marka baketna kulankaa diyaar weeyaan halka bilraxma iyo ninka layihahdo bowin iyo michel antonio ay ka hor imaan doonaan kooxda kubadda cagta chelsea marka chelsea iyo westham kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiise badan marka chelsea oo lacagdan hal bilyan ay ku qarashgareeyeen hadda soclaan kale xidigaha qadka dhexe iso fernandes lafia iyo kasedo saddexdaasi ciyaartooy waxaa lagu qarashgariyay lacag dhan laba iyo konton ilaa wax ka badan ilaa lixdan milyan lagu qarashgariyay marka chelsea waxa weyaan waxaa jira ciyaartooy boqol milyan laga soo bixiyay sida enzo fernandes sidoo kale kasedo benji waa ninka la yidhaahdo ninka kale ee moqaylo mudrigi oo boqol milyan laga soo bixiyay marka ciyaartooyda boqolka milyan leh waxa weye chelsea ku badan oo saddex ciyaaryahan ayaa waxaa lagu soo bixi ilaa afar ciyaaryahan shan milyan marka waynu arki doona haddii chelsea kulanka ay badin doonaan lakiin chelsea waxaa ka muuqda ifafaalo wanaagsan inkastoo ciyaartooya ka maqan laakiin waxaa la aaminsanyah chelsea in inaba waxa weya sanad qurux badan ay qaadan karayaan ayaa laleeyahay inkastoo xil ciyaareedkii hore galabgalab ay ahaayeen marka chelsea waxaa la saadaalinaya saddex gooli inay ku badin karayaan stonvilla iyo everton wada ciyaari doonaan lixda waa afarta galabnimo weyaan everton waxay soo boqon doontaa garoonka stonvilla onai imri iyo weliba waxaa iswajahaya macalinka kale ee lagu magacaabo sindaj marka garoonka villaberg stadium ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee farto oo astovilla ayaa kulankaa uu ka dhici doonaa halka baar ay ciyaari doonto caawa sideedda haweenimo qadar soddon daqiiqa waxay wada ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta gedis garoonka ku ciyaari doonta kooxda kubadda cagta barsha waa garoonka kumeelgaarka ah staadiyaha olombikada ee wadanka waa wadanka sbain weyaan waa garoonka weyn sbain ku ciyaaraan oo xulka ku ciyaaraan ayay ku ciyaari doonaan ciyaareedkan marka shaafi henandes waxa uu doonayaa kulankiisii ugu horeeyay xil inuu guul gaaro maadaama kulankii hore ay baalshay ciyaarayeen barbadhac goolla-aan ay la galeen kooxda kubadda cagta ee getefe sidoo kaleetna markaynu eegno kooxda kubadda cagta baalsha shantii kulan ee ugu dambeysayba labo ka mid ah ma aysan saddex ka mid ah way badiyeen iyadoona baalsha ciyaartooyda ka maqan waa ninka la yihahdo rafinha sidoo kale ronaldo aruuq waxataa shakaya la gelinaya kulanka ma ciyaari doono rafiina isagu waxa weyaan redkaada ayuuba qaatay halka wiilka daada yaraa ee real madrid goolkii quruxda badnaa ka dhalinayay ee la yidhaahdo inago matines kulankaasagana ma ciyaari doona balsha waxay ku ciyaari doontaa shaxdan golhaye mate stegen oo alex baldi christensen jorlis cunte iyo weliba sergio roberto ayaa kulanka ugu soo bilaabi doona halka bedri dijon iyo weliba ay kagundogaan kulanka qaad ka dhexe ay doonaan wiil yar waxaa jira oo aada u khatar badan marookana u dhashay ciyaaryahankan waxaa loo arkaa booska ismaan dambeyle waana wiil la yidhaahdo cabdisamad waxaa u dhashay eh, todobayotobanka disembar labadakuniyo kowdii wiilkan koyo labaatansade jirkaah ayaa saf koowaad kusoo bilaaban doona xilli ciyaareedkii hore waxa uu u ciyaarayay kooxda kubadda cagta osasona soddii lix kulan ayuu ciyaaray lix gool laba asiste ayuu sameeyey marka baasha wiilkan way haysan doontaa inkastoo laleeyahay wiilkan uu bixi doonaa roberto lwandawiski iyo weliba gaafi waa saddex weerar ay ku ciyaari doonaan afar caloosha iyo laba weeryahan sida cabdicasiis iyo roberto lwandawiski roberto lwandawiski waxa weeyaan xilli hore ninka baarsha waxauu dhaliyay soddon laba gool sideed asist ayuu sameeyey xilli ciyaareedkan loo arkaa ninka ku guuleysan karaya ee gooldhalinta horyaalka wadanka sbein marka roberto lwanduiski waxa weyaan sanadkan ku guuleysan karayaa maadaama karimizema uusan joogin wariyahaan hadda real madrid ma haystaan atletic madrid oo kaleeto marka roberto waxaa loo arkaa ninka ku guuleysan karaya sanadkan inkastoo judi bilgham uu cdareynaya oo kulan ama labadii kulan ugu dambeeyeyba saddex gool uu dhalinayay dhanka kadisna haddii aynu eegnana kooxda kubada cagta kadis kulankii eh, la ciyaarayeen kooxda kubada cagta deportivo alaves waa koox inaba caadiyan kooxdan koox waxaweyan waxay kamid ahaan jirta kooxihii waaweynaa gudaha wadanka sbain laakiin waayadan waxa weyaan waqtiga ayaa ciilay kooxda kubada cagta deportivo kadis ayaa hal gooli waxba ku garaacday kulankii afariy agosto kooxda kubada cagta deportivo iyadoona kooxda kubada cagta kadis waxaweya kulankii hore ay badiyeen marka garoonka baarsha xil ciyaareedka garoonka ku ciyaari doonto ayaa lagu ciyaari doonaa caawa sideedda haweenimo iyo soddon daqiiqo marka kulamada jira weyaan madridna waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta real betis waxaa weeyaan caawa kow iyo tobanka haweenimo oo rubi dhiman eh, iyadoona kooxda kubadda cagta atletic madrid ciyaartooyda muhiimka ah ay u ciyaarayaan sida ciyaaryahanka alfaro morata tangarisman laurent caresco dee bablo waa wiil inabaana caadi ahan waa wiil dayar weyaan waxaa la yihahdaa bablo barios halka captain asbalqueta stephen starg iyo hormos iyo john oblak ay diyaaryihiin kulanka caawa waxaa ka maqan ciyaartooyda koox kubadda cagta atletica madrid ciyaartooyda dhaawac kaga maqan waxaa kamid ah ciyaaryaanka la koke angel coria sidoo kaleeto waxaa jira ciyaaryahanka leedo ronaldo la marka simeoni ma heli doono ciyaartooydaasi iyadoona kooxda kubadda cagta atletico de madrid kulankii hore ay badiyeen ama kulanka furitaanka horyaalka wadanka sbain ay la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta garnaada saddex gool iyo hal ayaa lagu garaacay morata memphis debay iyo waliba lorent ayaa saddexda goolba u dhaliyay marka horyaalka wadanka sbain hadda real madrid ayaa hogaamineysa real labadii kulan ugu dambeeyay ciyaarayeen waxa weyaan shan gool ayay dhaliyeen hal goola laga dhaliyay marka sanadkan caadi maaha real madrid markaynu eegno dhanka sere-eda wadanka talyaanigana waxa weeyaan roma ayaa ciyaari doonta oo kooxda kubadda cagta sernatan ayaa la ciyaari doonaan halka atlanta iyo sisula wada ciyaari doonaan yuve iyo udinesi ayaa wada ciyaari doona caawa kooiyo tobanka habeennimo oo rubi dhiman lazio iyo lece wada ciyaari doona dhanka bundesligana juni berlin iyo willemens ayaa wada ciyaari doona halka interact frankfort ay ciyaari doonta iyaguna caawa dhanka liigwankana faransiiska weeyaane lili waxa weeyaan way ciyaari doontaa oo nantis la ciyaari doontaa sidoo kaleet waxaa jira kulamo kale oo xiiso badan marka eh, waa kulamada jira weyaan la ciyaari doono balse markaan waxaynu eegi doonaa kulmadii la ciyaaray ceebtii ku habsatay kooxda kubadda cagta united guushii ay gaadhay man city liverpool waxaa weyaan guushii ay gaadheen iyaguna aad Magie System. Bonjour, Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shawky avec Red One. Est-ce que ça marche? xafiyadnu eegnanaha e kooxda kubadda cagta sporis ayaa markii ugu horeysay taariikhda garoonka sporis stadium waxay kaga badisay waa garoonkan cusub weyaan waxaa la asaasay labada kun sagaal iyo tobankii tan iyo labada kun ku badin garoonkan oo markii la markii la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta united marka waxa weyaan ugu dambeyntii macalinka cusub ee kooxda kubadda cagta sporis ninka laihahdo boste coglu ayaa garaacay macalin ericton hag waxa weyaan sanadkan ma united taageerayaashood wayaabayn waxay leeyihiin sanadkan xaaladuma sahlana sanadkan xaaladu ma sahlana inkastoo sanadkii hore ay ku bilowdeen xaalad xun oo ma united sanadkii hore nuga cadareeyeen waxa weyaan waanu arki doonaa wili horyaalka brmeliga madhowa waxa weyaan soddon kulan ayaa dhiman oo soddon iyo kulan waanu arki doona waxyaabaha ay sameyn doona lakin ma united labadii kun ugu dambeeyaba ay ciyaarayeen xaaladooda waxay ahayd xaalad aada iyo aada xun haddaba spolis ayaa wax weliba ka sameysatay kooxda kubadda cagta ma united oo ma united aada iyo aada ayaa looga adkaaday meel weliba waxa weyaan waxaa jira marka qaar adigoo banooniga si fiican u ciyaaraya aad iyaad u ciyaara lagaa badiyo markaasoo kale waxaa dhihi kartaa bandhiga bandhig ayaa wanaagsanaa laakiin markii kooxdaadii bandhiga waxa weyan laga wanaagsanaa kubad heysashada laga wanaagsanaa wax weliba oo laga wanaagsanaa haddana laga sii badiyo waxa wey waxaa dareemaysaa iyo jab oo taageerayaashu waxay markaan xaaladu ma sahlana haddaba ciyaarta haddii aanu kusoo laabanno kooxda cagta sporis ayaa waxa ay ku ciyaarayeen shax ah afar laba saddex hal halka maalintan haagna sidoo kale ku ciyaaraya shax afar laba saddex hal waa isku shaxaya ahaayeen oo ciyaartooyda waaweyn sida casamiro mont iyo bruno fernandes waxa ciyaarta ka qabsaday ciyaaryahaanka ee lagu magacaabo yusuf benzuma marka benzuma ayaa xalay wacdareeyey waa lix iyo labaatan sana jir wiilkan waxay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta breyton sanadka labakun labaiyo labaatanka labaatankii waa sanadkii waa hal sano ka hor weeyaan oo sagaal bilyan ayaa ninkan ku fadhiyaa sidoo kale waxaa jira ciyaaryahan la yidhaahdo bebesar waa ciyaaryahan innabaanan caadihan oo xalay ka yaabsaday taageerayaasha koox kubadda cagta united iyo ciyaartooydaba ninkaana waxa weyaan muddoonkii ugu dambeysayba sporis waxay ka qaateen kooxda cagta metis loon ayay xil ciyaareedka hore ku fasaxeen sanadkan waxa weyan waxaa loo arkaa qadka dhexe kooxda cagta sporis mid aad aad u khatar badan oo yusuf benzuma iyo bebe sar waxay ahaayeen ciyaartooydii xalay ugu wanaagsanaa kooxda kubadda cagta sports sidoo kaleeto waxaa jira difaac inaba aanan caadiya ninkan waxaa loo arkaa fandaajka eh, cusub oo horyaalka bermeliga wiilkan waxaa la yidhaahdaa fandefan waxay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta sports kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo wolfsburg ay kasoo qaateen eh, ninkan difaacan waa difaacii xalay aad i aad u wacdareeyey ninka dhalashaan wuxuu kasoo jeeda waa xulka wadanka netherland sidoo kaleeto waxaa jira ciyaartooyda sida madison oo ay kasoo qaateen kooxda kubada cagta la city marka ciyaartooyda kooxda kubada cagta spors xalay aadau wanaagsaneen tusaalahaan oo kale waxaa ugu wanaagsanaa ninka layidhaahdo bebesar wuxuu helay boonti gaaraya waa sideed dhibic halka benzima uu helay todoba dhibic saddex eh, vandefan waxa uu helay todoba dhibic lix ninka layidhaahdo eh, eh, romero waxa uu helay todoba Eh, sidoo kaleeto madison ninka yihahda madison toddoba eh, son waxa uu helay waa kabtanka weyan toddoba hal halka richardson ugu xumaa xalay eh, koox kubadda cagta sporis waxa uu helay shan halka colofiskiina uu ahaa ninka aadka u khatarta badnaa markaynu eegno ciyaarta dhanka ma united waxaweyaan dhammaan ciyaartoodoodii waay joogeen ciyaartada ugu wanaagsanaayeen koox kubadda cagta ma united sida rush antony bruno casamiro mount ilshow martines frin wambisaka iyo weliba golhayownana iyo weliba cunuga ama wiilka yaraa ee ganaaji la yidhaahdo markaynu eegno ciyaartooyda kooxda kubadda cagta m united xalay haddii la yidhaahdo ciyaaryahaankaasi ugu wanaagsan waxaa laleeyahay waxaa dhibcaha ugu badan helay ninka la yidhaahdo waxaa weyaan dhibcaha ugu badan helay waa bruno fernandes iyo casemiro ayaa xalay waxyar dhaqdhaqaaqoodii wanaagsana iyo mont iyadoona kooxda kubadda cagta m united marka horeba waxaa weyaan xaaladooda aysan wanaagsaneyn xalay dhanka kubadhaysashada ee bol musishink wax la yihahdo boqolkiiba konton lix waxa ay sitay kooxda kubadda cagta spolis halka boqolkiiba afartan afar koornada la tuuray man united ayaa ku badneyd oo lix koorna ay tuureen halka spolis ay sameeyeen markii la eego shan weerarka markii la eego ama ataaga markii la eego waxay kooxda kubadda cagta spolis kusoo qaadeen man united saddex toban jeer halka sidoo kaleeta saddex toban jeerna kusoo qaadeen dhankaas isku mid ay ahaayeen laakiin shoot on targetka markii la eego lix iyo lix oo markii la eego isku mid ay ahaayeen dhanka goolkiibarka waxa weeyaan goolkiibarka kooxda kubadda cagta sports xalay aad iyo aad ay u shaqeeyey ninka talyaaniga ah waxa weeyaan xalay fursado badan ayuu ka badbaadiyey oo waxa weeyaan lix jeer ayuu seefgareyn sameeyey halka wanaana shan jeer uu sameeyey dhanka taakalada oo kale saddex iyo labaatan jeer ayaa sameysay halka sbosh toban ay sameeyeen total baska markii la yidhaahdo ama dhamaan baasaska la baastay waxaa badan oo badanba kooxda kubadda cagtay sporis shan boqol iyo hal ayay sameeyeen halka ma unitedna saddex boqol sagaashan iyo sideed baas ayay sameeyeen baasaska la dhammaystiray weli waxaad moodaa united baasaskooda xataa inaysan dhamaystiri karin dhammaan baasaska la dhammaystiray kooxda kubadda cagta sporis waxay sameeyeen afar boqol labaatan todoba baas halka kooxda kubadda cagta ee united ay sameeyeen saddex boqol labaatan iyo sagaal baas marka wax weliba waa laga wanaagsanaa oo markii la eego ma united xaalada ma sahlana oo tanhaag wuxuu leeyahay xaaladoon ma sahlana weli ciyaartooynu doonayna marka united waxay doonayaan in ciyaartooy qadax ay baadigobaan liverpool iyaguna saddex iyo hal ay kaga badiyeen kooxda kubadda cagta banmouth waxa weeyaan weli waxaa dareynaya luis dias iyo maxamed saalax sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta liverpool markiinu eegnana eh, waxaa red kaar ka qaatay ciyaaryahanka macalister sidoo kale breyton ayaa laga yaabanyahay afar goole hal ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta wolfis halka mansityna waxa weyaan hal goli waxba ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta newcastle xalay dhanka laliigahana waxa weyaan kooxda kubadda cagta madrid ayaa saddex iyo ku garaacday kooxda kubadda cagta almeria juudi bellingham ayaa wacdareynaya waa ninka xilli ciyaareedkanba durba hogaaminaya goolalinta horyaalka wadanka sbain marka talyaanigana xalay napoli oo isku deetaha talyan ku guuleystay xilli ciyaareedkii hore waxa ay saddex gool iyo hal kaga badiyeen kooxda kubadda cagta farizone halka inter milanna waxa weyaan kooxda monza ay laba gool waxba ay ku garaaceen marka dhammaan ciyaarihii la ciyaaray weyaan weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana haddiinu eegnana liinal mizi ayaa aad iyo loo hadalhaya kadib xalay koobkii kula guuleystay kooxda kubadda cagta inter miami liinal mizi ayaa xil ciyaareed qurux badan ku qaadanaya gudaha wadanka mareykanka isagoo noqday xidiga taariikhda ku guuleystay koobka ugu badan dunida afartan iyo afar koob ayuu ku guuleystay isagoona xalay ka caawiyay kooxda kubadda cagta inter miami iyaguna inay ku guuleystaan koobkoodii ugu horeeyay dunida markaynu eegno ciyaarta linal misi ayaa goolka waa dhaliyay kadib waxaa weyaan nashville ayaa soo bareejeysay ciyaartaana waxaa weeyaan toban ay ciyaartaasina gool goolkulaadii ay ku qaadeen kooxda kubadda cagta inter miami kubkoodii ugu horeeyay taariikhda hadaba lionel misi waxa weeyaan rikoorkan waxa uu dhigay xalay isagoo noqday ciyaaryahaanka taariikhda ku guuleystay afartan iyo afar kooba haddaba waayihiisii lionel misi haddii aynu diubilicsi sameyno kooxda kubadda cagta barcelona markii ugu horeysay waxa uu qaaday koobka horyaalka laliigaha isagoona xilligaasi noqday ciyaaryahaanka ugu wanaagsan kooxda kubadda cagta barcelona sidoo kale labada kun iyo shantii labada kun lixdii la liigaya ku guuleystay lixdii iyo labada kun shantii labada kun lixdii oo ku guuleystay labada oo ku guuleystay horyaalka liiga labada kun sagaalkii labada kun tobankii labada kun koo iyo tobankii labada kun tobankii ilaa iyo lixiyo tobankii toddobiyo tobankii sideed tobankii iyo iyo sagaaliyo tobankii ilaa iyo kii oo waa toban horyaal ayuu u qaaday kooxda kubadda cagta barcelona isagoo markaasi dabcan noqday ciyaaryahaanka barcelona taariikhda goolasha ugu badan dhaliyey sidoo kaleeto koba del oo kaleeto waxaa ku guuleystay todoba jeer waxaana uu ku guuleystay koba dareega toddoba jeer oo u qaaday kooxda kubadda cagta barsha markaynu egno koobka subarkaabaha wadanka spain waxa uu ku guuleystay tiro sideed jeera labada kun shantii labada kun lixdii labada kun sagaalkii labada kun tobankii koo iyo tobankii saddexi tobankii waa koobka subarkaabaha oo sideed jeer ku guuleystay sidoo kale champions leaga wuxuu ku guuleystay tiro afar jeera labada kun shantii labada kun lixdii labada kun tobankii ko tobankii iyo sanadka labada kun afariy tobankii iyo labada kun shaniyo tobankii markii ugu dambeysay ay ka qaadanayeen kooxda kubadda cagta yuventus koobka champions leaga sidoo kaleeto uefa waxa waxaa weliya ku guuleystay saddex jeera labada kun sagaalkii labada kun ko tobankii labada kun shaniyo tobankii fifa club worlkaabkana waxa uu ku guuleystay tiro saddex jeera labada kun sagaalkii labada kun ko tobankii iyo weliba labada kun shan iyo tobankii markii uu kasoo tagay kooxda kubadda cagta barcelona waxa uu ahaa ninka taariikhda ugu badan koobkii ugu badnaa ku guuleystay waxa uu ku biiray kooxda kubada cagta b g b s g waxa uu kula guuleystay koobka koowaad ee liigwanka xilli ciyaareedkii hore oo laba jeera markiinu eegno kooxda kubada cagta inter miami xalayna koobkii ugu horeeyay u qaaday sidaasi wuxuu ku noqday ciyaaryahaanka taariikhda ugu badan ku guuleystay koobka ama koobabka markii la yidhaahdo markaynu eegno linal misi inter miami tani markii kusoo biiray goolal ayuu dhelinayay oo xil ciyaareedkan waxa uu noqday ciyaaryahaanka ugu wanaagsan koobkii xalay ku guuleysteen sidoo kaleeto ciyaaryahaanka goolasha ugu badan dhaliyey marka linal misi taageerayaasha inter miami aad iyo aad ay u jeclaanayaan oo maadaama koobkii ugu horeeyay taariikhda uu qaaday kooxda kubadda cagtay inter miami marka xalay lionel misi aad iyo aad ayaa loo hadalhayaa sidoo kale lionel misi dhanka wadankiisa hadaynu eegno wadankiisii waxa uu ka mid ahaa ciyaartooydii labada kun shantii ugu daadayaraa markii ugu horeysay u ciyaari labada waa labada kun weeyaan argentiin waxa uu ka mid ahaa ciyaartooyda labada kun eh, sideedii ka qaybgalayay oo ciyaartooyda oo ciyaaraha olombikada markii la eego labada kun sideedii oo ciyaartooyda ka mid ahaa ciyaartooyda ka yar dada saddeylabaatanka sano markaynu eegno wol kaabka waxauu kula guuleystay xulka wadanka argentiin labadakunlabyolabaatankii markii ugu horeysay oo koob u qaaday oo markii la eego mundiyaalka dunida weyaan laakiin markii ugu horeysay koob uu kula guuleystay oo ama koob uu kula guuleysto xulka wadanka argentiin waxa ay ahayd labadakunlabaatankii iyo kow iyo markaasina uu xulka wadanka argentiin uu qaaday kooba america oo markaa niyada ayaa u dhismatay kadibna waa sanadkii horeba waxa uu ku guuleystay mundiyaalka dunida marka sanadkan waxaa leeyahay baalandoorka ayaa ku guuleysan doona malionel misi oo xilli ciyaareed qurux badan qaatay koobka dunida ku guuleystay inter miami koob u qaaday markii ugu horeysay mise halan oo afarley koob ku guuleystay ayaa ku guuleysan karaya abaalmarinta baalandioro halan horyaalkii brmeliga ayuu qaaday sidoo kaleet waxa uu ku guuleystay efecabka champions leaga sidoo kale koobka subarkaabaha ay ku guuleystay marka ilaa iyo afar koob ayuu gacanta ku dhigay ninka layihahdo haalan ninka haalan la yihaahdana waa ninka xilli ciyaareedkii hore ugu badnaa ama ninka ugu badan markii la eego ciyaartooda yurub ninka goolasha ugu badan dheliyey ayuu ahaa marka linal misina sanadkan isan ma yareysto isagoo markaasi noqday ciyaaryahaanka taariikhda ku guuleystay koobka ugu badan waana tiro afartan iyo afar jeer ayuu koobka guuleystay weli linal mesy waxaa la aaminsan yahay in konton koob uu qaadi doon waayihiisii ama ka badanba maadaama xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyey ama sagaalkii kun ugu horeeyeyba oo inter miami u ciyaaray koobka uu kula guuleystay marka inter miami taageerayaashoodu waxay leeyihiin linal mesy oo kale weligii dunida ma uusan soo marin marka leo aad loo hadalhayaa xalay waxauu noqday ciyaaryahanka taariikhda koobka ugu badan ku guuleystay inter miami taariikh ayuu sameeyey ciyaaryahanka ugu wanaagsan koobkan ayuu noqday oo xil ciyaareedkan inter miami marka kooxda cagta inter miami waxa weya sanadkan iyagu naftirkooda waxay doonayaan in koob kale ku guulaystaan linal misi aad iyo aad ayaa loo hadalhayaa wacdareentii xalay u wacdareeyay dhanka kaleetan haddii noegnan kooxda kubadda cagta liverpool waxa weyaan tobabaraha kooxda cagta liverpool yordan colob ayaa ka hadlay kaarkii casaa ee loo taagay xidiga mac alister ee kulankii barnemouth ay shalay kooxda kubadda cagta ee liverpool ay guul ku gaareen garoonka weyn ee ku ciyaaraan anfield stadium xidiga layihaahdo alex mak alister ayaa loo taagay kaarka cas ama kaarka loo yaqaano qeybta dambe ciyaarta michael ister ayaa qalad ku galay xidiga ahaa ee barnamouth uu ciyaarayey oo markii ciyaarta ay maraysayba laba gool iyo hal oo ay kooxda kubadda cagta liverpool labay ay lahaayeen tobabaraha colob la yiraahdo ayaa ka falceliyey kaarka cas uu qaatay mike alister wuxuu leeyahay dib ayaan u arkay kaarka cas waana in aan ka hadalno waana fahmaya ayuu leeyahay boqolkiiba boqol sida ayay u eg garsooraha waqtigaasi laakiin markaa dib u eegtid maahan ayuu leeyahay kaar cas uma qalma ayuu leeyahay ninkarada macalister wuxuu leeyahy ma garanayo waxa ay tahay inaan sameeyo laakiin waa in aan ka hadalaa ayuu leeyahay taageerayaasha liverpool waa ay welwelisan yihiin oo kooxda kubadda cagta liverpool waxa weeyaan mac alister maadaama rid kaar la waxay ka dhigan tahay in mac alister uu maqnaan doono kulmada soo socda ee saddexda kulan soo socda mac alister waxauu ka mid ahaa xidigihii ugu khatarta badnaa kooxda kubadda cagta iyo dankulob xil ciyaareedkan marka eh, shalay kaarka cas uu qaatay waxay ka dhigan tahay in mag alister uu maqnaan doono ku dhowaad saddex kulan ah inkastoo indo uu kulanka soo socdo u diyaar u yahay inuu ciyaaro waa ciyaaryahaanka qaybta dhexe ka ciyaara oo ay kooxda kubadda cagta liverpool dhowaan ay la soo wareegeen haddaba taageerayaasha kooxda kubadda cagta liverpool waxay ka welwelisan yihiin saddexda kulan muhiimka ah uu maqnaan doono ninka yirahdo mark alister haddaba kulanka uga soo horeeya kooxda kubadda cagta liverpool waxay la ciyaari doontaa toddobiyo labaatanka agosto kooxda kubadda cagta newcastle oo garoonka kooxda kubadda cagta newcastle united ay booqan doonaan kulankaana mark alister ma ciyaari doono sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta astonvilla ayaa garoonka anfield stadium soo booqan doonta saddexda setembar kulankaasina mark alister ma ciyaari doono sidoo kale waxaa jira kulan oo liverpool ay booqan doonto garoonka wolfis lix iyo bisha soo aadan marka waxay ka dhigan tahay in saddexdaasi kulan uu maqnaan doon macalister waa kulanka wolfis waa kulanka astonvilla waa kulanka newcastle ee toddobaadka soo socda marka saddexdaasi kulan waxa weeyaan mac ma ciyaari doono iyadoona xalay kooxda kubadda cagta liverpool ay taariikh markaa ay sameeyeen oo markii la eego ciyaaryahanka la yihahdo maxamed weeyaan uu taariikh sameeyey waxaana uu noqday shanta ciyaaryahaan taariikhda ee ugu badan goolasha ugu badan u dhaliyay kooxda kubadda cagta liverpool captain stephen jerard ayuu rikoorkaasi kala wareegay ninka la yidhaahdo maxamed saalax marka maxamed saalax isagu waxa weeyaan shalay waa uu adeereeyey waxa uu ahaa ninkii halay ciyaaray haddaba ninka kooxda kubadda cagta liverpool taariikhda goolasha ugu badan u dhaliyo waa ninka layihaahdo ian rush waxa uu haystaa saddex gool waxaa ku xigaa ninka layihaahdo eh, roger hont waxa uu dhiliy laba gool halka gordon hoxon uu dhaliyey laba ninka layihaahdo bely waxa uu dhaliyey laba boqol labaatan waa ninka shanaad taariikhda goolasha ugu badan u dhaliyey boqol sideetan todoba gool stephen jerardna waxa uu dhaliyay boqol sideetan lix gool marka kabtan stephen jerard oo muddo dhowr sana joogay kooxda kubadda cagta liverpool waxaaba hadda ka wanaagsanba maxamed saalax oo ugu yaraan lix sano todoba sano joogay kooxda kubadda cagta liverpool maamulka mow saalax wuxuu noqday ciyaaryahanka shanaad ee goolasha ugu badan dhaliy keli waxaa ka badan anrash oo saddex boqol afartan iyo lix gool ilaa iyo eh, saddex ilaa iyo ciyaaryahan ayaa ka badan mooyaane marka ninka boqol gool ayuu dhaliyay kooxda kubadda cagta liverpool She said, avec moi, Shaoki. guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intan ayaan kusoo gabagabaynana barnaamijkan barnaamijkiisa xigeen ole kule